بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني كوبي طبناد waxaynu ka qaadi doonaa alcasabatu binafs casabadii waxaynu usoo qaybinay saddex qaybood qaybta ugu horeysa waxa weeyaan alcasabatu binafsi wuxuu idhi sheekhu calayhi raxmat raxmatullah alcasabatu binafsi huwa waxa weeye dakarun waa lab laa yadkhulu aanu gelin fii nisbatihi nisba sheegashadiisa wuu nisba sheeganayo ilalmeyd meydka untaa dhadig walahu waxaanu leeyahay jihaatun arbaca jihooyin afar ah muratabatun oo la kala horraysiiyey oo la ratibay kataali taali siday nagu soo aadanna loo kala horraysiiyey wuxuu leeyahay sheekhu casabatu binafsi waxa weeyaan lab kasta ruux kasta oo laba oo abtir abtirsiintiisa uu meydka uu abtirsanaya aanu dhadig soo gelin afar jihana waa leeyey afarta jihana sidan ay u qoran baa loo kala horraysiinayaa laisma weyweydaarinayo casawat binafsi afar iyo toban ruuxoo warasada ka mida weeyaan jihada ugu horraysa jihatulbunuwa weeyaan jihadii xagga faraca wa tashmalu waxay ku habsanaysaa jihatulbunuwadu abnaa'ulmeyd inamadii uu meydku uu dhalay uma abnaa'uhum kadibna inamadii ay sii dhaleen abnaadaa meydku oo ah ibnulibni mahmaa nasala inkastuu hoosu daadego oo uu noqdo ibnulibnilibnilibni tusaale ahaan jihada labaad jihatul ubuwa waa jihadii xagga aabbaha wa tashmalu waxay koobsanaysaa abal meyd jihatul waxay koobsanaysaa abal meyd meydka aabbihii uma jaddahu saxeex awowgiisii saxeex ahaa oo ah abul ab oo aynu nidhi jaddu saxeex waxa weeyaan aljaddu alwaaris waa awowga wax dhexlaaya wa in calaa korba ha u kaceen jihatulukhuwa jihadii xagga walaalaha wa tashmalu waxay koobsanaysaa jihadanu alakhu shaqiiq maydka ninkii ay uuriyaha dhexba wada jiibsadeen uma alakh liab walaalkii xagga aabbo uma ibna alakh shaqiiq uma ibna alakh liab mahmaa nasale inkastaba hoos ha u degeye oo ha noqdo ibnu ibni ibni ibni ibni ibni alakhi shaqiiqba ha noqdabe ka kalna waa la mid uun fa jihatu lukuwa gaasiratun waxay ku kooban tahay uun cala aljihati cala alikhwati alashiqaa ikhwada ashiqada ah wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah jihatul ukhuwa waxay ku kooban tahay uun cala alikhwati alashiqaa ikhwadii ay meydka xagga hooye aabbaba ka walaalahaayeen waalikhwati laab iyo ikhwadii laabka wa abnaa'i kullin mid kasta oo ka mid ah akhiha ah shaqiiqa iyo kaale abka ah ibnigiisii ayay ku kooban tahay ama alikhwatu lium ikhwadii liumku fa hum iyagu asxaabu fard waa dad faral qaato weeyaan walaa yakuunuuna mana noqdaan casabatan casaba ma noqdaan li'annahum maxaa yeelay yudluuna waxay ku soo dhowaanayaan way meydka ugu soo dhowaanayaan ummi hooye ayay ugu soo dhowaanayaan jihada saddexaad waxa weeyaan jihad jihatul cumuuma jihadii adeerada wa tashmalu waxay koobsanaysaa jihadanu alcama ashaqiiq waalcama liab wabna alcami ashaqiiq wabna alcami liab mahmaa nafsan inkastuu hoos u daadego ibna camkaasu hoos u dego wahadihi aljihaatu jihooyinkani muratabatun waxaa loo ratibay bi hada shakli qaabkan fa jihatu lbunuwa jihada xagga faracu muqadamatun waxaa laga horraysiinayaa calaa jihati alubuwa ayaa laga horraysiinayaa oy ka horraysaa wa jihatu lubuwana مقدمة ينوح لقه الرئيسيني على شيئة الأخوة وهكذا نقول له الشيخ عليه رحمة الله عصوة بالنفس marka ay meydkii dhaxlayaan jihooyin baa ayaa loo dejiyey lagu kala horraysiiyo oo lagu kala saaro jihada u horeysana waxa weeyaan jihatulbunuwa waxaa ku xiga jihatulubuwa ukhuwa iyo cumuuma haddii ay joogto jihatulbunuwa cid ka midii jihat ubuwa iyo ukhuwa iyo cumuuma cidina waxba ku dhaxli mayso oo casabanimo cid waxba kuma dhexlayso sidoo kale jihatul ubuwa hadday cidi ka joogto jihooyinkan ka sii dambeeya cid casamanimo wax ku dhexlaysaa ma imanayso wahaakada jihaba jiho ayay saa uga horraysaa maalan tusaalaha waxaa lagu fahmaa ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey inaanu dhalay iyo adeerkii buu ka tegey inankaa uu dhalay xooli isagaa iska wada qaadanaya waayo waxa weeyaan waa farac caasib ah jihadiisaana ka horaysa jihadii cumuumada oo jihatulbunuwa iyo jihatulcumuuma dee bunuwadii baa horraysa marka isagaa wada qaadanaya miithaal kale ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey walaalkii bay xagga aabba ka walaalayiin iyo in buu ka tegey xoolihii waxaa qaadanaya akhli abka ah maxaa yeelay jihadiisu way ka horeysaa jihadii ibna camka oo ibna camki jihatulcumuuma ayuu ku yimaadaa sidaa ayay jihooyinku u kala horeynayaan oo dadkan warasada ah meesha yimi ee casabatu binafsi yihiin markay wada kulmaan jihadaasaa loogu kala saaraya haddaba markaynu eegno madaahibta madhabka abi xaniifa afartan uu sheekhu tiriyey waxaa lagu darayaa jiha shanaad oo ah jihatulwalaa ayaa lagu darayaa markaynu qabanno madhabka shaaficiyada casawatu nafsi toddoba jiho ayuu u dejinayaa waxay kala noqonaysaa jihatu lbunuwa jihatu lubuwa jihatu ljuduuda maca alikhwa jihatu bani likhwa jihatu alcumuuma jihatu lwalaa iyo baytulmaalka in intadama haddii uu yahay nin muntadima haddii yahay cinda almaalikiya iyaguna toddoba weeyaan jihadooda ay u dejiyeen casawata binafsi sidaa shaaficiyadoo kale laakiin shaaficiyadu in intadama bay yidhaahdeen ee iyagu waxa weeyaan waa in lam yantadim xataa muntadim miyuu noqonine baytulmaalku waxa weeyaan caasib wax casamaynaya oo binafsiya sidaa awgeed casawata binafsi markaynu qabanno labadaa iimaam waxaanu leenahay waa afar iyo toban ruux iyo baytulmaalka saasaynu odhanaynaa n madhabka xanaabilada lix weeyaan iyagu toddobadaa aynu sheegnay unbaa waxaa laga goynayaa un baytulmaalka waxaad ka eegi doontaa alcadl ulfaa'id juska koowaad boqol iyo laba safxadda ah xukmu alcasabati binafsi casabatu binafsiga xukunkiisa calimnaa mimaa taqadam waxaynu ogaanay mimaa taqadama ana alcasabata binafsihi lahu inuu leeyey jihaatun arbac jihooyin afar inuu leeyey wa ana alirh dhaxalkuna yakuunu wuxuu noqonayaa bayna haada nooc noocan aynu marayno casabatu binafsiga ah bitartiib tartiibtaa ayuu noqonayaa sidaa jihooyinku u kala horeeyaan ayin baa loo kala horreysiinayaa marka meesha lagu arko dadkan casaba binafsiya fa idaa wujida marka la helo waaxidun mid ka mid a min haa-ulaa'i kuwaa akhada almaal xoolihii buu qaadanaya kullahu dhammaantii ow amase akhada wuu qaadanaya maa baqiya wixii ka soo hadhay bacda sihaami asxaabi alfuruud dadka asxaabulfuruudka markay qaataan waxoodii wixii ka soo hadha ayuu caasibkaasi qaadanayaa fa idaa wujida haddii la helo waaxidun mid ka mid a ah min haa-ulaa'i dadkaa casabata binafsiga ah akhadal maala xoolii buu qaadanaya oo jiha alla jihadii la arkaba ha ka yimaadaani ruuxii quree ka yimaadee la arko xool isagaa wadale aw akhadaa ma wuu qaadanaya maa baqiya wixii ka soo hadhay bacda sihaam sihaam dabadeed asxaabuulfuruudka ay qaateen waidaa istaqraqad haddii ay dhammaysato adtarikata xoolihii haddii ay dhammaysato oo ay dhammaystaan asxaabulfuruud asxaabulfuruudkii baa dhammaystay oo dadkii hilfaralka ahaa ayay sihaamtoodii xoolihii dhammaysatay falaa miiraasa lah caasibku wax dhaxalu leeyahy ma jiro ee wuu iska tegaya haddii dadkii elu faralkaaba wixii ay qaateen hore waxaynu usoo soo marayni nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi alxuqu faraa'ida biahliha faraaida sii ehelkii lahaa famaa baqiya wixii ka soo hadhana haddaanay waxba soo hadhin wuu iska tegaya weyn falaa miiraata lah dhaxal male wadaalika kaasna tusaale ahaan kamaa idaa maatat sawja haweeney baaba ka tagtay عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب سيجيدي يإنني ولاليين وشقيقة يا أخ لأبه انت سكتكت فإن الزوج له نصف sawjku nisbu qaadanaya waayo waa maqaamkiisii farc waarisi meeshii ma joogo sawjadiisii baana dhimatay markaa nis ayuu qaadanayaa ukhtadii shaqiiqada ahaydna laha nis iyana nis bay leedahay oo xoolihii waxaanu leenahay laba meelood unha loo qaybiyo nis waxaa leh sawjkii niskii kale soo hadhayna shaqiiqadii maxaaba soo hadhay waa lagu kala tegayba walam yabqa uma soo hadhin lilakhi liab akhi liabkaha shay-un shay uma soo hadhin wax wax u soo hadhay ma jiro waa lagu kala dhaqaaqo lianna alfuruud maxaa yeelay furuuddii ayaa qad istaqraqad dhammaysatay jamiic almaal xoolihii oo dhan iyada dhammaysatay oo kaana nis buu qaatay taasina nis bay qaadatay waaye bariduu boor kaga tumanaya akii laabkahaa idaa tacadaduu wa amaa idaa tacadaduu hadday tiroobaan miyaa oy dhowr noqdaan ay wujida la helo min alcasabati binafsi casabati binafsi haddii laga helo agara wax ka badan min waaxid qof qof wax ka badan haddii dadkii casabadaha ay ka joogaan binafsiga ahayn fa yakuunu wuxuu noqonaya atarjiix kala raajixidda la kala rajaxaya xasab alaati hadda siday nagu soo aadan wuxuu leeyahy sheekhu aleyh raxmatullah ninkii waariskii keli ahaa ee caasibka ahaa ee binafsiga ahaa haddii xoolihii wax usoo soo wuu qaadan haddii aanay waxba u soo hadhinna wuu iska tegayaa hadduu kelidii yahayna wuu wada qaadanaya khulaasatlqowl waa sidaa laakiin haddii ay dhowr yihiin oy laba iyo wax ka badan yihiin ama saddex ama afar ama shan jihooyinkii oo dhan jihaba uu ruux ka yimaado jihaba uu ruux ka yimaado sida loo kala saarayo xasb alaati siday nagu soo aadan weeyaan markaynu leenahay ruuxii caasibka ahaa akhada almaala kullahuna macnihiisu waxa weeyaan maalan ruux baa dhinto wuxuu ka tegey afar inanu dhalay afarti afartii inanu dhalay xooli iyagaa iska wadale ee shardi maaha inanka caasibka keliya oo ama ah keliya ama ab keliya ama magaranaysaa cam keliya ayaa xooli wada qaadanaya taasu shardi ma aha waxa weeyaan jiha keliya haddii ay ka yimaadaan haba tacadudaani xoolii iyagaa iska wada leh ama baaqigii wada qaadanayaan ama way iska wada tegayaan waa saa macnuhu atarjiixu biljiha in jiho wax lagu kala rajaxo fa yakuunu atarjiixu xasab alhaati buu sheekhu yidhi jihadii baa wax lagu kala saaraya idaa tacadada hadday tacadudo y tiro noqoto alcasabatu binafsihi fainahu yakuunu wuxuu noqonayaa atarjiixu biljiha atarjiixu wuxuu noqonayaa biljiha jiha ayuu noqonayaa fatuqadamu waxaa la horeysiinayaa jihat lbunuwa calaa gayrihaa min ajihaada sheekhu cala alcumuum marka la eego ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay dad casaba ah dadka casabada ah sideeba wax loo dhaxalsiinayaabuu ka hadlaya tallaabada u horeyse qaadaysa qaadaysaa waxa weeyaan jihadi baad u eegaysaa jihadii markaad u eegto haddii jihadii iskaga mid ka yihiin haddana waxaad u eegaysaa darajadii balemaydkiini inuu wada jiraan iyo inaana inuu wada jirin hadday inuu wada jiraanna haddana waxaa loo dhaafayaa waxaa la yidhahdaa quwatulqaraaba quwatul qaraabo wax la yidhaahdo ayaa loo dhaafayaa markaa markuu jihada la horreysiinayo tusaaleahaan wuxuu ku yidhi idaa tacadada alcasabatu binafsihi hadday tacadudo oo casabatu binafsihi dhowr qof ay noqdaan fa innahu yakuunu wuxuu noqonayaa atarjiixu tarjiixu wuxuu noqonayaa biljiha fa tuqadam waxaa la horreysiinayaa jihat albunuwa calaa gayrihaa baana laga horreysiinaya min aljihaada oo ubuwadii iyo ukhuwadii iyo cumuumadii waa laga horreysiinayaa fa yaahudu wuu qaadanayaa abnaa'u lmeyd inamadii meydka uu dhala waxay qaadanayaan almaala kullahu xooliba wada qaadanayaan innamadaas ama mid ha ahaado ama ha ka bataani aw amase maa yabqa wixii ka soo hadha ayay qaadanayaan bacda akhdi asxaabi alfuruud kadib markii ay qaateen asxaabulfuruudku sihaamuhum sihaamtoodii fa idaa lam yuujad haddii aan la helin alabnaa inamad haddii aanay joogin fa abnaa'uhum inamadoodii baa qaadanaya oo jihadii dee waxaanu idhi waxaa soo gudagelaya abnaa'ulmeyt iyo abnaa'uhum waynasaluu hoosba ha u daaddegaan oo ruux baa dhinto wuxuu ka tegey adeerkii iyo walaalkii iyo inanu awow labaad u yahay ama awow saddexaadba u yahay inankaa awowga saddexaad u yahay baa xooli qaadanaya labadii kale lawa iskaga tegaya hadda maydkiina waxaa laga yaabaa inay daraj ahaan isagii ugaba dhow yihiinba laakiin jihada ayaa lagu saarayaa oo xagga jihada ayaa loo eegayaa kuwan kale bidarajiya bilqoo midna la eegi maayo liannahum maxaa yeelay yaquumuuna waxay istaagayaan maqaamahum maqaamkoodii abnaaulmeydku abnaaul ibnigu waxay istaagayaan maqaamul abnaa ay istaagayaan fa idaa maata hadduu dhinto ruux uu ka tago can ibni wa abin wa akhin shaqiiq tusaale ahaan falcasabatu casabadu hunaa halkan huwa alibnu ibnigun weeyaan qofka wax casabaynayaa ibnigun weeyaan lianna jihatu lbunuwa jihada bunuwadu ama jihada faracu muqadamatun waa mid laga horreysiinayo calaa baqiyati ljihaad jihooyinka inta kale waa laga horreysiiyey wal abbo aabbuhuna saaxibu lfard saaxibu farad buu markaa noqonaya aabba lama xijaabayo wayna ka hore usoo dhaafnay aabba sifo laga helo oo ka mid sifooyinkii qofka dhaxalka ka joojinaya mooyaane wax kaloo aabba lagu xijaaba ma jiro amaba qatli baa laga helay ama ikhtilaaf diin baa laga helay ama riqi baa laga helay mooyaane aabba wax kale oo xijaabayaa ma jiro marka mar haddii ay jihatulbunuwa iyo jihat jihatulubuwa labadii jihaba cid laga helay jihatulbunuwa ayaa casabanimo wax ku qaadanaysa aabbihiina faralunbuu guurayaa awowgiina waa kadaalika isna faralunbuu guurayaa walaa shaya liakhi shaqiiq akhi shaqiiq aha isagu waxba male lianna jihatuhu maxaa yeelay jihadiisu muta'akhiratun de way dambaysaa oo jihatulbunuwa iyo ubuwa ayaa dee ka horeeya waayo tii aabbahaba qirinqiir gashay isnala de hadalkiiba da wahaakada wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa haadaa kan taqdiiman biljiha jiha ku horraysiin baa laydhaha jiha ku horraysiin aw tajiixan biljiha ama rajaxaan lagu rajaxayo jihadii wax lagu kala rajaxaayo wayustathnaa waxaa laga soo reeba min hada kan acni atarjiixa biljiha jiha in wax lagu kala rajaxo waxaa laga soo reebaa alikhwatu alashiqaa aw liab maca aljad ikhwadii ashqada ahayd iyo kuwii la afkaha markay awowga la joogaan taa waa laga soo reebaa fa inna jihatuhum jihadoodu ikhwada muta'akhiratun de way ka dambaysaa can jihati alubuwa jihadii aabbaha way ka dambaysaa wa innahum iyagu yarisuuna way la dhaxlayaan macahu isaga ayay wax la dhaxlayaan calaa ra'yi raajixa sida ra'yi raajixa ah alladii kaasoo huwa madhabu zayd ibni haabit ah kamaa sida sanubayinuhu aynu caddayn doona inshaa allahu fii baxhi miiraasi jadma alikhwa wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah qaacidadan ah in jiha wax lagu kala rajaxo waxaa laga soo reebay ikhwadii ashqada iyo kuwii la abkahaa markii awoogii la joogaa iyadoo jihatul juduuda iyo jihatul ukhuwata ukhuwadu ay dambayso oo jihadan awowgu aabbahay ku dhex jirtaa sida kitaabka iminku inoo qorayo ow sheekh uu marayo jihatul ubuwada iyo awowgina uu ku dhex jiraa marka jihadii ikhwadu way ka dambaysaa haddana way wada dhexlayaan waa qaacido laga soo istisnooday buu leeyay laakiin sidaynu tilmaanay madhabka shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabiladuba jihatul ubuwa aabbow keliya ayuunbaa hoos yimaada yimaadaa ljuduuda maca alikhwa ayaa la israacayaa likhwana gooni baa loo saaraa fa inna jihatum jihadoodu mutaakhiratu way ka dambaysaa sida markan ku socno uu sheekhu uu qoray can lubuwa way ka dambaysaa walaakinahum ha yeeshee yarisuuna waxay dhaxlayaan macahu awogii wax la dhexlayaan calaa ra'yi raajix marka la qabto alladii huwa madhab sayd ibnu taabis كما سنبينها إن عدن إن شاء الله في بحث ميراث الجد مع الإخوة والذي كاسو ويان تسير عليه يكس عطاء المحاكم الشرعية يكس عطاء ويان اليوم ما أنت ثانيا marka jihadii lagu kala yimi haddii lagu soo kala food qaado oo haddii lagu kala hadhana lagu kala tegay haddii ay isku mid noqotana oo ladha waaba isku jihana atarjiixu ayaa loo gudbayaa in darajo loo daadego waidaa tacadada alcasawatu binafsihi hadday tiroobaan oo ay dhowr noqdaan casawatu binafsigii waitaxaduu fi ljiha jihadiina ay isku mid ka noqdaan kaana tarjiixu wuxuu noqonayaa tarjiixu baynahum bidaraja mid derajo ku saabsan buu noqonayaa derajo ayaa lagu kala saaraya fa yuqadam waxaa la horaysiinayaa aqrabuhum daraja kooda ugu derajo dhow ila lmeyti meydka fa maalan idaa maata ruux baa dhinto wuxuu ka tegey can ibnin wabni ibni buu ka tegey fal miiraasu dhaxalku kulluhu dhammaantii lilibni ibnigii baa qaadanaya walaa shaya lilibni libni ma yeelanayo lianna maxaa yeelay darajatulibni ayaa aqrab ka dhow fa yakuunu wuxuu noqonayaa isagu huwa alcasaba wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah meyd baa dhintay wuxuu ka tegey dad isku jiho ah waa inan walad sulbiya iyo waladulibni ibnigiiba xoolaa qaadanaya waayo waxaanu leenahay marka hore waxaa la leeyahay waa isku jiho oo jihatulbunuwa labadaba ku wada jiraan mar haddii jihatulbunuwa ku wada jiraan dee xoolii lagu tusi maayo uun waxaa la leeyahay keebaa meydka ugu sii dhow darajay tirsanayaan iyo jaranjaraoo ka ugu dhowun baa ah, qaadanaya oo wax casamaynaya ka kale waa iska tegaya fal falmiiraahu kulluhu lilibni walaa shay-a waxba ma yeelana liibni libni lianna darajata alibni aqrab iyadaa ka dhow fayakuunu wuxuu noqonayaa huwa alcasaba wakadalika saas oo kale idaa wujida haddii la helo ahun liab ah liab ah, wa ibnulakhi shaqiiq iyo ibnu akhi shaqiiqa ah fabiljiha jihadiiba marka hore loo eegaya ruux baa dhinto wuxuu ka tegey nimay walaala ahaayeen oy xagga aabba ka walaalayeen weliba iyo inanuu adeeru yahay oo uu dhalay walaalkii oo shaqiiq ah waay fabiljiha biljiha baa lagu kala saarayaa marka hore wain kaanat waaxida wahiya jihatu lukhuwa إلا أن درجة متفاوتة وإن كانت واحدة حديتي متكلية جهة بقى وهي جهة الأخوة ما أنت وي يعني إلا أن الدرجة درجة دي متفاوتة توي كلا دوين تهي وي كلا دوين تهي فالأخ لأب أخي لأبك ها درجته أقرب درجة دي سأيا كدو من ابن الأخ الشغير وي كدرجة دو دي fa yakuunu lmaalu xooluhu waxay noqonayaan lilakhi miduu akhi qaadanayo wa haada kana waxaa lagu magacaaba taqdiiman bidaraja darajadii oo dadkii lagu kala horreysiiyey waxaa la leeyahay akhi iyo ibnulakhi dee waa isku jiho oo jihatul ukhuwa ayay labaduba dee wada hoos imanayaan meydka ka u dhowi dee waxa weeyaan akhli abkii isagu ina wiil buu sii tegayaa markaa kaasuna waa dhacaya haalisan atarjiixu biquwat alqaraaba in lagu kala rajaxo oo dadkii casabatu binafsiga lagu kala saaro waxa la idhaha quwat lqaraaba awoodda iyo xoogga ay leedahay qaraabadu waidaa waida taxaduu fi ljiha dadkii casabadahaa haddii ay ku midoobaan jihadii iyo wa daraja iyo darajadii kaana tarjiixu tarjiixu wuxuu noqonayaa biquwatu lqaraaba keebaa xagga qaraabada ku xoog roon ayaa la odhanayaa faman kaanat qaraabatuhu ruuxay tahay qaraabadiisu aqwaa mid ay xoog roontay kaana huwa alcasaba kaasaa casabadii noqonaya wuxuu leeyahy sheekhu ruux baa dhintay wuxuu ka tegay dad casaba ah oo isku jiha ah isku darajana ahoo meydki inuu wada jiraa kaa tusaalihiisu wuxuu noqon karaa waa akii shaqiiq ahaa iyo akhli aba dee akhi shaqiiq iyo akhli aba waa isku jiho oo jihatulukhu way ku wada jiraan waana isku darajo oo dee kanna waa la walaal kanna waa la walaal un walaal iyo walaaluun bay u yihin waxay laakiin ku kala baxayaan quwatulqaraaba bal kii wax kale isbidaya ayaa wuxuu uu bidanayo la soo baxaya dabeetna wuxuu la soo baxay shaqiiqnimadaa ah. inuu hooyiya aabbaba uu la wadaago ninkaa dhintay ayuu ninkani sheegtay almiiraathu kulluhu lishaqiiq shaqiiqi baa qaadanaya walaa shay-a lilakhi liab akhi liabka waxba ah, ma qaadanayo wa fi bni akhin shaqiiqin wa ibni tusaale labaad oo kale ruux baa dhinta wuxuu ka tegey laba inan adeeru yihin oo midna uu dhalay walaalkii oo shaqiiq midna walaalkii leaabi waa isku jiho waana isku darajo laakiin waxuu la soo baxayaa quwatul qaraabadaasuu la soo baxaya awooddaa xagga qaraabanimada ah ayuu la soo baxayaa taasuu xoolihii uu ku dhacsanaya almaalu kulluhu lilibni akhi shaqiiq baa qaadanaya wakadalika saas oo kale في عم الشقيق في عم الشقيق وعم لأب المال كله لعم الشقيق ولا شيء لعم الأب ويسمى هذا التقديم نوح إلى هذا ويسمى وحلقوا مقعابا هذا التقديم تقديم كان بقوة القرابة وينبغي هذا وحا حبون أن ألاحظ هنا inaynu eegno halkan ana taqdiim taqdiimku wax lagu kala horraysiinayo biquwati alqaraaba laa yakuunu ma noqdo oo ma ahaado fii jihatay albunuwa waalubuwa wa innamaa yakuunu wuxuu ahaadaa fii jihatay alukhuwa waalcumuuma wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmat ullah waxa habboon inaynu haddaba eegno kala horraysiintan dadka lagu kala horraysiinayo biquwati algharaaba afartii jiho ee aynu soo sheegnay sida kitaabka uu qorayey jihada bunuwada iyo ubuwada ma gasho taqdiim biquwatil qaraaba ma galo halkaa ma galo waayo bunuwadu waxay isku riixayaan iyagu darajo ubuwaduna siduu kitaabku qorayo iyaguna daraja isku riixayaan oo ab iyo jad markay kulmaan dee abkuunbaa qaadanaya jadku wuu hadhayaa madaahibta kale markaynu eegnana ubuwada aabbo keliyuun baa ku jira jadku waabuu ka dambeeya wa innamaa yakuunu wuxuu noqonayaa luquwatu lqaraabuhu fii jihati lukuwa walcumuuma halkaasoo keliyun baa laga helaa un si kale haddiinu u dhigno ikhwadii iyo abnaaul ikhwadii iyo acmaamtii iyo abnaaul acmaam markaynu tafsiilina afartaa ayuunbuu gelayaa oo marka ay wada joogaan akh shaqiiqa iyo akh liab shaqiiq unba qaadanayada ibnul akh shaqiiq iyo ibnul akhli abna ibnul akh shaqiiq unbaa qaadanaya sidoo kale cam shaqiiq iyo cam liab camka shaqiiq ah ibnalcami shaqiiq iyo ibnalcami liab ibnalcami shaqiiq ayuunbaa leh waa sidaas siduu sheekhu ka wadaa caleyhi raxmat ullah waatarjiixu tarjiixu biduruq allatii dakarnaaha wa tarjiixu tarjiixu biduruqi duruqdii allatii dakarnaha aynu soo sheegnay biljihati wa bidaraja wa biquwati alqaraaba mabniyun wuxuu ku dhisan yihi calaa qaacidatin buu ku dhisan yahay dakaraha ay sheegeen uu sheegay alcaalim alfaradiyu caalimkii dhaxal ahaa oo la odhan jiray saalix ibnu saamir eh, jacburi baa la odhan jiray raximahu llahu fii beytin waaxidin buu ku sheegay wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah shuhooyinka aynu soo sheegnay ee casabatu binafsiga lagu kala saarayo sheekhan jacburi la yidhaahdaa manduumadiisa hal baydoo keliya ayuu isugu keenay saddexdii jihaba mabniyu wuxuu ku dhisan yahay calaa qaacidatin qaacido dakarahaa uu sheegay alcaalim alfaradiyu caalimkii dhaxalyaqaanka ahaa aljacburi jacburi la odhan jiray ama saalix ibnu thaamir ayaa la odhan jiray magaciisa caadigaa madhabka shaaficiyadana wuu haystay fii beytin waaxidin buu ku sheegay xaytu qaala uu yidhi fa biljihati taqdiimu huma biqurbihi wa bacdahuma ataqdiima bilquwati jcala fabiljiha fataqdiimu horraysiintu biljihati jiha ayay ahaatay incasawat binafsigii jiha lagu kala horraysiiyo uma dabadeetana biqurbihi bidarajatihi darajadiisa ayay ahaatay wa bacdahumaa jihada iyo darajada kadibna ijcal ka yeel altaqdiima horraysiinta bilquwati quwo ka yaal oo quwo ku kala horraysii wuxuu leeyahy sheekhow jasaa allahu khayra qaacidadaa uu sheegay jacburi uu hal baydoo qura uu ku sheegay waxa ay tahay fa biljihati taqdiimu faltaqdiimu horraysiintu dadkii lagu kala horraysiinayo casabatu binafsiga ahaa biljaati jiha ay ahaato jiha lagu kala saarayo uma dabadeetana jihadii hadday iskaga mid ka noqdaan biqurbihi dhowaanshihiisa uu ruuxaasu uu u dhow yahay meydka ayaa lagu saaraya darajadiisa ayaa lagu horraysiinayaa wa bacdahumaa labadaa hadday iskaga mid ka yihiinna ijcal ka yeel ijcal ka yeel adtaqdiima horraysiintii ka yeel aad ku kala horraysiinaysay bilquwa quwo ka yaal oo quwo ku kala horraysiin limaada yuqadamu libnu cala alab limaadaa maxayba yuqadamu loogu horraysiinayaa alibnu ibnigii cala alab aabbaha maxaa loogu horraysiinayaa waxaanu nidhi marka casabata binafsiga la kala saarayo hadday laba jiha ay kulmaan jihat lbunuwa iyo jihat lubuwa jihatulbuna wa horraysiye oo bilmacnaa ibniyo aabba hadday ku kulmaan dhaxalkii ibnigii caasib ka dhig aabbahana ahlufaral ka dhig fa in qiila haddii la yidhaahdo inalibna inanku iyo wal ab iyo aabbuhu darajatuhumaa waaxida darajadoodu waa isku mid haddii la yidhaahdo fil qaraabati xagga qaraabada iyo walintisaab nisba sheegashada u nisba sheeganayaan ilaa shaksi shaksigan dhinta ay u nisbe sheeganayaan oo la yidhaahdo fa haadaa kanu farcuhu waa farciisiiyo weladkii uu dhalay wadaaka kaasuna asluhu waa asalkiisii wahumaa iyaguna yudliyaani ililmeyd meydka waxay ugu soo dhowaadeen oy ugu soo dhowaanayaan fii darajata waaxida darajo keliya fa kaana wuxuu ahaa muqtadaa haadaa arrinkaasi siduu keensanayana an laa yuqaddama inaan laga horraysiino alibnu ibnigii cala alabbi aabbaha fidhirta dhaxalka inaan lagaga horraysiin bitacsiib wa min baabi alawlaa weliba waxaaba sii mudnayd an laa yuqaddama inaan laga horraysiino ibnulibniga cala alabbi fakayna fa kayfa kaana daalika arrinkaas siduu dhacay wuxuu leeyahy sheekhu aleh raxmatullah haddii la yidhaahdo inankii yaa aabbihii darajatuhumaa waaxida maydkii inuunbay wada jiraan xagga qaraabada iyo nisba sheegashada ay u nisba sheeganayaan waa iskaga in kani waa aabbihii kanna waa fariciisii marka wuu u dhaxeeyaa haddii sidaa la yidhaahdo oo inunbuu wada jiraa maydkii inbay u wada jiraan kana wuu dhalay un meydku kana isagaa dhalay maydkii wahumaa yudliyaani ilmayd fii darajata waaxida oo fa kaana wuxuu ahaa muqtada hada arrinkaasu siduu keensanayaa waxay ahayd anlaa yuqadam alibna calab aabbaha inaan lagaga horraysiinin filirsi irsi dhaxalka bitacsiib dhaxalka ay wax ku dhexlayaan casabannimo ibniga inaan aabba lagaga horraysiin arrinku sidaasuu keensanayay laasiyamaa weliba gaar ahaan waxaa min baab alawlaaba ahayd bal ibnigii la garaye ibnul ibnigii naasilka ahaa inaan laga horraysiin aabbaha arrinku sidaasu keensanaayay fa kayfa kaana dalik arrinkaas siday suuragal u tahay u dhacda arrinkaas siduu u ahaad uu dhacay haddii caynkaa lagu yidhaahdo aljawaab jawaabtu waxa weeye ana libn ibnigu jihatuhu jihadiisu muqadamatun waxaa laga horraysiinayaa oo laga horraysiiyey calaa jihati alamr jihadii aabbaha waa laga horraysiiyey waynu soo dhaafnay jihatulbunuwa iyo jihatulubuwa jihatulbunuwa horraysa lianna jihat bunuwa maxaa yeelay jihatu lbunuwa muqadamatun calaa jihati lubuwa way ka horaysa kama aslafnaa sidaynu soo marnay kaasi waa jawaab waxaa sidaa loo yeelay waxa weeyaan jihatu lbunuwa ayaa jihatu lubuwa ka horaysa idan mar hadday ka horayso ibnigii aabba waa lagu horraysiinaya ibnigii baa caasib noqonaya aabbana waxba ma casabaynaayo wa min naaxiyatin thaaniya dhinac kale markaynu haddana ka eegno faqad callala wuxuu ku cilleeyey alcallaama saylaci wuxuu ku cilleeyey raximahu llahu asabab sababtii wuu cilleeyey sababta arrinkaas u dhacay oo ibnigii aabba lagaga horreysayay tacsiibka iyo falirsiga wuu cilleeyey wabayana waxaanu ku caddeeyey bidaliili manquul daliil laga soo naqliyey shareecada iyo walmacquul daliil caqliga isagana laga soo guuriyey oo caqligala wax caqligalana waa ku cileeyey ana alibna buu yidhi ibnigu huwa alcaasib isaga ayaa caasiba huwa alcaasibu waa kii wax casabaynayay alladii kaasoo yastaxiqu mutayse an yuqadama in lagu horreysiiyo fi tacsiibi casabaynta cala cadbi saasuu sheekaasu yidhi ana alibna buu yidhi inanku huwa alcaasibu aladii yastaxiq waa caasibka mutaystay an yuqadama fi tacsiib casabaynta in lagu horreysiiyo cala abba abba laga horreysiiyo waqad kaana kalaamuhu hadalkiisu wuxuu ahaa callaama saylici mid aad u xeel dheer ayuu hadalkiisaasu ahaa markuu masalada naaqashayey walixkaam wa fii qaayati alixkaam mid aada u sugan oo u aada ma garanaysaa uga baaraandegay oo uu ku xeel dheeraaday ayay ahayd ayuu ahaa hadalkiisaas ama daliilu naqli labadii daliil ee almanquulo macquulkii ka naqligii fa qowluhu tacaala waa hadalkii ilaahay uu yidhi waliabawayhi likulli waaxida minhuma sudus mimaa tarak in kaana lahu walad fa jacala alab ilaahay wuxuu ka yeelay aabbihii saaxiba fard qof faral qaadanaya ayuu alla ka dhigay macal walad markuu walad la joogo in kaana lahu walad buu ilaahay yidhi aabbihii iyo hooyadiibaa faral bay qaadanayaan marka uu la joogo meydkii marka uu meydkii ka tago walad markuu ka tago fa jacala laha baabi wuxuu ka dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala saaxiba fardi qof faral qaadanaya maca alwalad markuu walad la joogo walam yajcal uma yeelin lilwaladi dakar weladkii labka ahaana sahman sahmi alla uma yeelin muqadaran oo la jaangooyay fatacayana waxaa caynoobay oo sugmay albaaqi baaqigii lahu inuu weladkii leeyay oo waxaa la yidhina aabbihii iyo hooyadii sudus bay leeyihin hadduu meydku walad leeyahy weladkaasu haddaba hadduu lab yahay hadduu inan yahay ilaahay baa sheegay oo aayadda ku dhex cadday laakiin hadduu inan yahay waladkaasu ilaahay ma sheegin sahmi go-an oo muqadar uu leeyi walam yajcal wala waladki uma yeelin adakari labaa sahman muqadaran uma yeelin fatacayana waxa caynoobay albaaqi baaqiga lahu inuu isagu leeya baa daa caynoobay fadalla wuxuu ku tusinayaa macanaa fadalla daalik arrinkaas wuxuu ku tusiyey calaa ana alwalad waladkii adakar ee labaa muqadamun in lagu horraysiinayo inuu yahay cala al abi aabba in laga horreysiinayo bilcusuba casabayntii iyo xagga casabada in aabba lagaga horreysiinayo ayaa magaranaysa halkaa oo ku tusinaysa aayaddaas wa ibnalibn ibnalibnigi huwa isagu ibnun waa ibnu uun wa ibnu ibn ibnu ibniguna huwa ibnu de waa inanu walasulbunbu fa yaquumu wuu istaagayaa maqaamahu maqaama libnigii buu istaagayaa ibnulibnigu fa yuqadama cala alab aabba waa lagu horreysiinaya aydan mar labaad wuxuu leey sheekh aleh raxmatullah mar haddii aan weladkii dakarka ahaa qadarkiisii aayaddu sheegin halkaa waxay nooga caddaatay inuu baaqigiiska qaadanayo oo aabba lagu horreysiinay laga horreysiinaayo haddaba haddii weladkii walad sulbigii haddii aabba laga horraysiiyey ibni ibnigana waa la miduun oo isna waa laga horraysiinayaa maxaa yeeley ibni ibnigu de waa ibni uun oo maqaamkiisu istaagaya wa ama daliilu caqli daliilka caqliga fa ina alinsaan ruuxa bini aadamka ahi yu'thiru wuxuu ka doortaa waladahu waladkiisa wuxuu ka doorta uu ka doorbidaa calaa waalidihi waalidkii wayakhtaaraw wuxuu u doortaa maarahu xoolihiisa ilayhi weladkiisa u doortaa waliajlihi weladkiisa dartii iyo ilmihiisa dartii ayuu yadakhiru maalahu xoolihiisa u kaydiya caadatan caada ahaanba sida dee macruufka ah ee dhexdeenna aynu naqaano ruuxu markuu madaxa la baxo ee uu shaqo faraha ku fiiqo hamiyo qami baa ku dhacaya wax tabco guurso awlaadaada insha allahu wax u tacab hanti u samee wax meel u dhig saas u tamaniyayaa laakiin aabbaha u tacab iyo hooyadaa oo biilka u baadi doon oo wax meel u dhig sida caadiga ah qofka bini aadamka maskaxdiisa markuu madaxa la baxo kaa kuma hamiye kan kale adugu wax tabco ayuu ku hamiyaa fa ina alinsaanu fa ina alinsaana dadku iyo bini aadamku yu'hiru wuxuu ka door bidaa oo uu ka doortaa waladahu waladkiisa calaa waalidihim wayakhtaaru maalahu xoolihiisana wuxuu u doortaa ilayhi waladkiisa u doortaa uu meel u dhigaayo meel ugu gufeeyaa waliajli isaga dartii ayuu yadakhiru maalahu xoolihiisuna u kaydiyaa caadatan caada ahaan waqad bayana dalika salawaatu ullaahi calayhim waqad bayana daalika caynkaa waa caddeeyey salawaatu ullaahi calayhi nebigu sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi nebigu alwaladu mabkhalatun majbanatun waa mid aabbihii ku rida bakhaylnimo majbana waana mid fulaynimo ku rida aabbihii alwaladu waladku mabkhalatun bakhaylnimo mid ku rida aabbihii weeye oo inuu bakhayl noqdo u horseeda majbana waa mid fulaynimo ku rido in aabbihii uu baboon noqdo harhka carara oo wax walba uu ka baqdo isaga dartii uu u baqdana waa mid aabbihii u horseeda yacnii anna alwalada waladku yakuunu wuxuu noqdaa sababan sabab ugu noqdaa libukli abiihi bakhayltinimada aabihii sabab ugu noqdaa walijubnihi iyo filinimadiisaba sabab ugu noqdaa fa abul ibnigu yabkhalu bilmaal xoolaha wuu ku bakhaylaa liajlihi ibnigiisa dartii buu ugu bakaylaa wa yuxibu wuxuu jeclaystaa albaqaa inuu ayaamo inankiisu uu sii joogo oo uu kaalin qaado oo uu mudo karo adduunyada kolla lagu waari maaye inuu dharaaro sii joogo ayuu jeclaystaa wayajbunu waanu ka baqdaa can liqaa'i alacdaa cadowga inuu la kulmana wuu ka baqdaa min ajli waladii waladkiisa dartii ayuu uga baqdaa oo dee hadduu cadow la kulmo uu saa ku geeriyoodo wuxuu ka baqdaa inuu awlaaddiis iyo carruurtii ay ka dayacanto wayuxibu wuxuu jeclaystaa albaqaa inuu dharaara sii joogo weladkiisu wayajbunu waanu ka baqdaa can liqaa'i alcadaad cadowga inuu la kulmo min ajli waladihi baanu uga baqdaa fayakuunu alwaladu waladku wuxuu noqonayaa idan haddaa aqraba liqalbi linsaan qalbiga insaanka kii uga dhow min waalidihi waalidkii fayakuunu alwaladu waladku wuxuu noqonayaa idan haddaa aqrabi liqalbi alinsaan qalbiga bini aadamka ka ugu dhow ee uga dhow min waalidihi waalidkii wallahu aclam qaacida alcasabatu binafsi casabatu binafsigu laa yakuunu ma noqdo ilaa dakaran lab mooyane wax kale ma noqdo falaa takuunu alunhaa dhadigu ma noqonayo casabatan binafsiha casabatan binafsi ma noqonayo ma noqonayso bixaalin min alaxwaal xaalad xaaladaha ka mid a sinaba uma noqonayso ila almuctiqa haweenaydii wax horaysay mooyaane le sheekhu jasaahu allahu khayra casabatu binafsigu laa yakuunu ilaa dakara lab mooyaane wax kale ma noqdo falaa takuunu alunhaa dhadigu ma noqonayo casabat binafsiha iskeed casabo uma noqonayso bixaalin min alaxwaal sinaba uma noqon karto xaalad xaaladaha ka mid a sidaa awgeed culammadu waxay yidhaahdaan alaslu fi dukuur altacsiib sida asalka u ah ragga waxa weeyaan inay wax casabeeyaan waalaslu fi nisaa alfard sida asalka oo ah dumarkiina waa inay faral qaataan sidaa awgeed tacsiibka ayaa aqwa min alfardi inuu ruuxu wax casabeeyo ayaa ka xoog roon inuu faral wax ku qaato sidaas waa sida muctamadka ku ah cinda madhab ashaaficiya ila almuctiqa haweeneydii iyadoo wax horaysay mooyaane taas iyadu waa casabatu binafsi qaala fi raxbiya wuxuu ku yidhi kitaabka raxbiyada walaysa fi nisaa'i duran casaba ila alatii mannat bicitqi raqaba walaysa fi nisaa haweenka kuma sugnaa duran gebi ahaantoodba casaba cid casaba iyo kuma jirto haweenka ila alatii tii mooyaane mannad galladaysatay bicitqi raqaba caynka waa la hoos dhabayaa bicidki qaba qoor qoor xorayntood mooyaane walaysa fii nisaa'i haweenka kuma jiraan oo ka mid maha haweenka duran gabi ahaan casaba casabo oo casabatu binafsi ka mid maaha ila latii timanad galladaysatay bicidqi qaba qoor xorayntood mooyaane halkaa waxaanu kaga soo baxnay alcasabatu binafsi casabada qaybtii labaad alcasabatu bikayrihi wa xukmuhaa casabatu bikayrihi iyo wa xukmuhaa xukunkeeda alcasabatu bikayrihi munxasira casabatu bilkayr munxasira waxay ku kooban tahay fii arbacati min alwaratha afar warasada ka mid a ah. wa kulluhunna dhammaantood min alinaasi waa wada dhadig wahunna waxay kale yihiin albintu sulbiya bintu libni ukhtu shaqiiqa ukhta liab wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmat ullah casabatu bilkhayr waxay ku kooban tahay afar haweena un weeyaan waa afar dumara un afarta dumarina waxay kale yihiin waa bintu sulbo iyo bintu libni iyo ukhto shaqiiqo ah iyo ukhto li'aba oo mid waliba ay walaalkeed la joogto ama iyagu mid qura ha noqdaan ama ha ka bataane walaalahooda ama nin qura ha noqdo ama ha ka bataane khulaasatul waa intaa ta u horraysa albintu sulbiya tasbaxu casabata maca akhiiha waxay noqonaysaa casabo maca akhiiha markii walaalkeed la joogto wahuwa alibnu ibnigii weeyaan bint libni bint libni tasbaxu casabata maca akhiiha casaba ayay noqonaysaa maca akhiiha marka walaalkeed la joogto aw ibna camiha ama ina adeerkeed wahuwa ibnulibni weeyaane walaalkeed iyo in adeerkeedba waa ibnulibni une waxaana isku mida kaana ahaya fii darajatihaa darajadeeda aw ansala minhaa ama inuu ka hooseeyo inuu la darajayey iyo inuu ka hooseeyaba idaa lam taris haddii aanay dhex lahayn bikayri daalika inuu isagu joogo mooyaane si kale haddii aanay waxba ku dhex lahaynin wuxuu leeyahy sheekh aleh raxmatullah bintal ibnadu casabatu bilkayr bay noqotaa markii walaalkeed iyo inaadeerkeed oo la darajo ah markay la joogto waayo mar kale ayay casabo noqotaa waa marka ay la joogto ibnilibni iyada ka hooseeya oo ka derajo hooseeya oo iyadu ka sarrayso waa haddii ay u baahato waa haddii ay u baahato oo sidaa mooyaane inay u baahato u yeedhato mooyaane si kale aanay waxba ku dhexlahayn si kale hadday wax ku dhexlayso casabatu maca alkayd casabatu bilkayd ma noqonayso uma baahna markaa uma yeedhanayso oo maalan tusaale ahaan waxa weeyaan ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey hooyadii iyo laba hablooduu dhalay iyo ibn iyo ibn ibni ibni muu ka tegey hooyai sudus bay leedahay labadii bintana waxay qaadanayaan thuluthaan horiya saddex meelood looqaya laba meelood bay qaadanayaan mar haddii banaadkii sulbigahaa ay thulusaankii qaateen bintalibna way iska tegaysaa dhaxalkii meesha waxba kuma leh way ka huleelaysaa baaqigii ka soo hadhay ibnu ibnu ibnigan iyada ka sii hooseeya ayaa qaadanaya famaa baqiya falawla rajulu dakar illa weeyaani markaasoo kale waxay culammadu yidhaahdeen cilmi faraa'idka machuudkuma ah oo laguma yaqaano qariibun saqada wa baciidun waritha ruux meydka u dhow oo dhacay iyo ruux meydka ka fog oo dhaxlay wax lagu yaqaano maaha marka waa inay bintalibnadii dhacday ibn ibnigii naasilka ahaa ee iyada ka hooseeyey waa u qaylo diranaysaa waar ka soo kacbay leeda meesha anigu dhacay xoolihii dabeetana wuu casabeeyey ayay wada qaybsanayaan oo lidakar mitla xadil unsay inay u qaadanayaan isna laba meelood buu qaadanayana meel markaa weya marka uu sheekh uu ka hadlay caleyh raxmatullah idaa lam taris bikayri dalika sidaas aan hayn haddaan waxba ku dhex lahayn aluktu shaqiiqa tasbaxu casabatan maca akhiiha casabo ayaa noqonaysaa maca akhiiha walaalkeed markay la joogto waqtadii shaqiiqada ahay walaalkeedna waa akhu shaqiiqun akh ab iyadaa ka sarraysa alukta liab waqtadii liabka ahayd tasbaxu iyana waxay noqonaysaa casabata maca akhiiha markii walaalkeed u joogto casabay noqonaysaa oo casaba macnaa waxa weeyaan faralkii way ka guurayaanoo baaqigun bay wada sugayaan waa saa macnaheed ileen banaadkan iyo akhwaadkan u heli faral bay ahaayeen mar haddii walaaladood la joogaan baaqiga ayuunbaa la wada sugaya casabaa la isku wada noqonaya walaalkeeda casabaynayaana huwa al akhli ab un weeyaan afu shaqiiqu meeshaba wuu ka saaraya iyada ila wuu ka sarreeyaa fa kullu waaxidatin mid kastoo min haaulaayi kuwaa ka mid ah alarbac afarta ah afartaa dumar ah tasbaxu casabatan maca akhiihaa casaba ayay noqonaysaa marka ay walaalkeed la joogto wayaqtasimuuna tarika xoolihiina way qaybsanayaan lidakari midlu xadi ayay u qaybsanayaan oo inankuna laba qorin buu qaadanayaa iyona qori waalkhulaasa ana alcasawata bilkhayr hunna waxa ay yihiin albanaatu maca alabnaa waa habliiyo inamadii la jooga ay walaalo ahaayeen waalbanaatu libni maca libni libni banaatu libnigii oo la jooga ibni libni waalakhawaatu shaqiiqaat hablihii shaqiiqaadka ahaa oo macal ikhwati lashqaa la jooga wal akhawaatu liab akhawaadkii liabka ahaa oo la jooga maca alikhwati liab shuruud alcasabati bilkhayr walaa yataxaqaq ma xaqiiqoobayso alcasabatu bilkhayr ilaa bishuruudin shuruudin in la helo mooyaane nuujisuhaa aanu ku soo ururin doonno fii maa yeli wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah ma xaqiiqooba sooma sugmayso casawat bilkhayr shuruudan in la helo mooyaane